bikatrati durub lkhayri kheyrka wadiyaalshay badashadooda cadeenteedi anbaabeyo qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wama walaagi tafcalu isin fala min khayrin kheyre fain allaha tacaala ilaahey caliimun alihi og bihi bima tafcaluna wala isin falaasan alihi og wa wamaagi tafcalu isin falaan wal alwalidi isin suudidan oo min khayrin kheyr e fain allaha tacaala ilahay caliimun bihi bima maada shay calimun alihi ogu reed hadhowti fayujaazikum waa ilahay reedinjaaziye faqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay wama tafcalu walifalan min khayrin khayr e eh. yaclam ogaadee hu khayrka soy allahu tacaala ilahay ogaade wa wargab ilahay wali khayre eh, soo bidan reed aakhira diladeersinjaaziye waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay faman gofal gofki yacmal huwa manka camal falo misqaala daratin dhuuracasado wasna daratn dhuuracasado miisanshe wasanshe camal falo wal dhuuracasado laeg oo kale camal falo khayran min khayrin kheyre yara huwa man kaasu arage hu khayr kaasu arage waqaal allahu tacaala ilahay may ka golay man camila lanki camal falo saalixan camalan saalixan camal soobon oo ikhlaas ho ilahay man khaliso lanki soobiyo camal falo falinafsihi fahu fajazaauhu linafsihi falinafsihi fajazaau lcamali camalkaaso jaasintis linafsihi nafsima manka naftiisiya sugnaadi naftisa min jazi amalkaas sobon yani walaayatu ayat aayatkaas walwaridatu fi lbaabi baabi bayaani katrati durubi lkhayr aroore aayaatkaas way kasiratun hani badan waayo walaxaadisu ama alaxaadisu axaadiisu yani fa kasiratun fahiy axaadisu nafsiya kasiratun ti badan jidan dhabahanan badan wa wahiya axaadiistaas oo nayo baabkan kusheekuyayan gayru munxasiratin ti kooba maas mahaana gayru munxasiratin tin kooba maana waayo ma kooba maasaliley fanadkuru naxnu nhusaani darafan iibiya husaan dheef darafkaas oo minha min alaxaadiis axaadiistaas dheef kumid aho daraf kumid a iyo husaan wa alawalu alxadiis alawalu marwiyun wal weriyey can abi darin jundub ibni junaadata radi allahu taala canhu saxaabigi magaasha larayalka weri qaala jundub may kagore gulton mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ayu lacmaali camalyaalakee ba afdal fadlo badan camal la suubiyo ilahay nakadhawaada ken fadlo badan qala nabiy na may kagolay alimaanu bilahi ilahay larumaayo a ilahay waaxidnimadiis la rumaayo ilahay la garwa wljihaadu fi sabiilihi sabiil ilahi aliwadis dhadi laka jihaad ay jihaad oo fi sabiilihi sabiil lahi aliwadis dhadi jihaad yan camal yan fal badan golsan may kagooy may kagolay ayu rikaabi ayu fakir rikaabi odoomanka fokyawsha hurooyawsha teeba aflalo fal badan odoon hadi wal hureeye leero san oo hureeyo keeda jar badan lagoolaw teew ayu riaabi ayu faki riaabi odoomanka fokyawsha teeba afdal fal badan qaala nabiyuna umay ka golay anfasuha anfas rigaabi odoomyaalka tanka wanaag badan waay ayljawdatu tano quruxsan wanaagsan waay cinda ahlihaa ahli rigaabi ahliha rigaabtiyade helshardiya cindana yani saas waay anfasuha anfasu rigaabi odoomanka tanka wanaagsan cinda ahliha ahli raqabati raqabadiyeede helshardiyanka wanaagsan taasaan fala badan odoomay al odoomayka ediye eelka eelanka jeeli taasaan kafayleen ka jar badan hadi loroy wa aktaruha aktaru ragabati odoomayki hedeeti inka badan ee samanan min samani beesada inka badan odoomay al odoomayki suubka hadila jeelo beesa badan hanungooso jawde oo eedin wanaagsan dadkan eedin jeelin tan yeedeen luhurooyo ilahay elbis eelanka dhawaade wa odon horoy taasaan kafayle anfasuhaa anfasu ragabati odoomay tanka wanaagsan waay yani ljawdatu waa min anafasati wanaag alkusheene wahiy aljawdatu waa wanaag leray anfasuha anfasu ragabati adoomaytanka wanaagsan waay cinda alyailsheegdiyanka naftiisanonka wanaagsan waay wa aktaruha aktaru ragabati adoomaytanka badan waay samanan min samanin besa taasa horooyawshe e gajar badan lanka walaw golsal may kagoolay fain lam afcal ana an hadii falnay adoomay horoyneen qaala nabiyu na may kagoolay tucinu anta adan kaalmayaas saanican suubya an kaalmayaas bal saanacho wal suubsadaw ow yasnacu suubiyaayo ow y tasnacu anta tasuubiyaase liakraga ko onayo akragi ho dogon e walan suubsado korna yan suubiyaas waay lang hoolki jaro hoolasmankasaana yan hagaajiyaas yan suubiyaas tucinu ow tucinu anta ada kaalmayaas saanican ko wal suubiya oo sanaadanan kasaan ow tasnacu anta shakraawo aha anta suubiyaase liakraga ko dogon e yan suubiyaas oo wal samayaw kan kasaane hagaajiyaas taasa jar badan koolaas kusalmere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo areey akbirnii in waranba in lacuf in lacuftu hadii ana laciifo can baclil camali camal baclishay kulaciif camale barsho hadii anan kasaane hooliyon kasaane kulaciifasadeew qaala nabiy naumay kagolay takufu antaad reebase sharaka shartaa reebase an innaasi dadka hesho iyo sharta ku reebaas fa inaha ina alkhaslata khasladiyeede aye sadakatun sadakahaati sadagadaas oo saabiratun minkada koo fulay calaa nafsika naftako sadagaysadaas nafta tiida hadii sharta kureebto naftiya sadago walilay takufu antaad reebase sharaka sharta wa can innaasi dadka sharta ku reebas lool hadalhum makalahadlaas ficilhum sameeyas dadka sharta kureebas fa inaha ina alkhaslata khasladaas oo ad dadka sharta kureebti eba sadagatun sadaga ee sadagadaas minka adi kasaabiratun minka adigaa koo fulay calaa nafsika nafta korshe kasadagaysati ma weelay nafta hadii humaato kasamayto oda dadka dhibto dhibkaaso hadhowti naftaha kanagade kalka hoob dadki ku reertoon naftiitawal kasadagaysati reer mutafakun caleyh hadiskana mutafak waay asaanicu bisaadiya lafisaadkaaso almuhmalati lidhibaatiri yani hada hada saanicdan tan aye huwa lmashhuur mashhuur saanac ner taasa mashhuure waay warwiya may kala la weriyey daaican wal weri yani wa kay tocinon kaalmayaase daaican yani wa kay bilhamsiya laweri bilmucjamati daaican toola aldarisi mucjama ey daa layaacin waay halaawo ka unsaaxibeeyen kaalmayaas lang halaawo unsaaxibee dandaroysano jidkan boodkan galaahin doolo okalsay okal boodkan gal boodkan gal weelahayo lanko boose yani wa kay yani wa kay saas oo kale dareeriyaas oo kale iyo ama yanin kaalmayas lang halawsa an kaalmayas mis maskinkaonogo maskin oo kale lang ogoon oo kale sa iyo ada lamba halaawn saaxib en kaalmayaas wa ogda laayaacin le laa yani laaican hadi le watuciin n laaican hadi laafi bilmucjamati alaafi wariwiya maylure laaican ko halaw bilmucjamati alaafi solah dabisi laaf korkaale ey da layaacin halaawo kon saaxibe kaasan kaalmayaas ma ise min fakrin min ajli fakrin fakirnimo daraadiya kahalawi lanki walba mahaysado fakir saasaan kaalmaya aw ciyaalin min ciyaalin ciyaal daraadis ciyaalkala ciyaalki ciyaal qaba min fakirin fakirnime o ciyaalin ama ciyaal ciyaalki badan ciyaalkasaan kaalmayaas i wanaxwa dalika almadkuuri madkuurkaas kaase walilamid e eh. wanaxwa dalika almadkuuri yani kaas walilamid eh. dalika almadkuur wanaxwa dalika almadkuuri madkuurkaas kaase walilamid e eh. walakrau akrag maylere aladi ki laa yusdinu usugaan ma walaagi yuxaawil huwa ladiga iska dayo ficla ficla ma maaga falawsha iska day insama isada korno hoy walaan samay lankeerooban suub sada korn kaasa akraq leeray wa walakraqu akraq dogon may leeray aladi akraq leeray laa yutqin huwa ladig unsugaana ma wal unsugaan camal yuxaawil huwa ladig iska day ficla ficla ma maaga falawsha iska day unsamay korn kaasa akraq leeray tani abisa tani xadiska lamaad marwi an abi darin abi darna isriyoodhan guriyay radialahu taala anhu nakuriyay ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goore yusbixu may wa may waa bariisadeeyo calaa kuli sulama hogniyaalo kasta korsho may kwaa bariisaday min axadikum sulamaadkaas oo min axadikum sulama jamcu yani mufradi jamc walka lagbeeyey yusbixu may waa bariisaday calaa kuli sulama hogan kasta korshe may waa bariisaday sulamaadkaas oo min axadikum axadkin heshe ku ahaadeen may kwaa bariisadeeyo sadakatun sadaiya kuwaa bariisadaas hubun kasto ad bedinka kiyaala korsheey maylakufadey sadak in ad dhiibto calaa sabiili shukri ilaahay kin badbaadiy oo oh, hubankaasay dartiye adina yani sadaka dhiibto sadakada kolkan wala dhiibow laymaha dadka dhan jigmakanagada koran wa dhiibow kasadew fa kulu tasbiixatin subxaan allahi kasto sadakatan waay maalay mee sadakad subxaan allahi adeerta nafsiya baabka durugul khayr badinyi sadaka lay wa kulu taxmidatin alxamdulilah kastana sadakatun sadak waay kasadagatin almidato manaa sawaabu sadaga oo kale keelaas wakulu tahliilatin tawxiid kastana sadagatun kasadagatin sadagiya lamidato an laa ilaha ila allah waad arkino sadaga oo kale adoo diibta jarsa oo kale helaas wa wakulu takbiratin allahu akbar kastana sadagatun sadaga wa allahu akbar bes ad arkiya sadaga adoo diibta jarsa oo kale helaas waamrun faraw bilmacrufi wanaag la farowna sadagatun waay wanahyun walwinaaqi walalwali shareecada dhahdiy wanaag aha alanka kasaw yadad farti sadaga lay wanahyun reebo an lmunkari munkari sha reeboon sadakatun sadak waay wayujizi umay guday min dalika almadkuuri madkuurkaas kaase heshe mayn gudaayana rakactaani lam rakayan gudaaya an rakacteen kaas oo yarkacu huwa shasada yani tukudaw huma rakacteenka min aluha farjinki tukudaw kawaa muslimun yahu adis uriyey yani maylilya fakulu dalika wayujizi mayn guday min dalika almadkuuri madkuurkaas kaase heshe mayn guday rakcataani lama rakac yan gudaaya rakcateen kaas oo yarkacu huwa shaksaga tukudaw yusali huwa shaksaga tukudaw uma rakacateenka min aduhaa barjinka tukudaw wawtagansa iyo wali kahoreysay oo kale lama rakaada tukutiyan sankin gudeelile yani hadiskana may bu aha muslim iyo weriyey kolka yani maylilia ah, oo lama rakacya kin kugudaayantasde maanaa mayarni horta hadiska may awilsa may haayo hadis rabicin ba la iyo mufidaadsa guri lahafsheega garay yusbixu ala kuli sulamawale ruban kas ruban kasta korshimay waa barisaday ahadkina hal rubantiyadeeg ahaati sadagatunga waa barisaasle bin aadamkan hubnaa shaysada loogimayl eray saddex boqol ilihidun hubnaado kolkun sid waa ka hoob kin ilaahay kin barisiyo adoo caafimaad garto ubun toonan kudhuuriyaan caafimaad adeele kalkun shukril kin kubaahanyi ilahay in shukrido ilaahadi caafimaadka si hubnaaga kulisho kin fiyaawin yani waa kay sadagadi sadagadi kalkun mayl koofade saddex boqol iyo liidun oo kale hubun kastaba sadagadiya dhiib kolkan hubunti kastara sadagadiya oo maalay dhiibgeedna ee sadagad maylarayhin tasbiixi sadago taxmiis yani tahliilki sadago takbiirti sadago kon adoo jirtin dareeso basi boqol yoonayo akrii korta oo tawxiidi kuli kasaabsan mise taxmiid mise tasbiixi kasaabsan akrii korta len yo saas yarta lalgab hadana toobi kale rasuulka nin sheegay sala allahu alayhi wasalam mayrayhin sadidi boqol i liidunki hubnaad oo ad lakoofadaay sadagadi ee lakoofadaay mayn gudaayana lamrakaada tukusiyaariy oo baxye baryin salaatulaxa falilidian hadii tutusiye lamraka oo baryinkeed masaajid markeed koy tukuto misaholiad garti beerti wali falaasi mismeed gonaalisa kutabto lamado rakaad ilahay dartis waktigaas afliga oo dhaanun idaayasada usyarta ada tukuto lamadaas akin gudaasalilay inti hubnaa oos liidun iyo sadidi boqol liidun kilo lamadaas raka may wele lamada raka may lere ulamada firiyan hadis may saa may lere xadiiska lamada raka hubna oo dhangalka sameeye maana obonlakasameermale abdidinki dong eliangasukudahasogda afki kahadlahayso danyagi dhaga jahayto lugaagi dhaga humnaagi dhomb lamadi roka kasuubiyahay kalkun sadagadi lamadaas rakaakin gudaana waa musliman waa desuriyey asulama sulama may bu aha isinkaasa sulama e bilami sinya laakriyasulabta aha siintis goskiya laakri sulama siintaas almuhmala kila dhibactirey sulama wa takfiif illami sulama wa fatxi lmimi sulama mintana lafati almifsal macnaahu almifsal shalbati linglijed asulama yuطlaqu cala lmufrad wa cala ljamci lamad walka idlaage sidoo yani arbicin nawawi sharcmilok mari mufrad wal nga isticmaalay sulama jamacna wal isticmaalay hadda may ninka fasirika almi almafsilo shalbata mufrada ninka fasir asulama almafsilo shalbatiya lare hatalis alxadisu thalith marwiyon canhu an abi darin ilgifaari radi allahu taala canhu qaala abu dar may ka goray qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka goray curidat calaya ana korkay maylin bandhikay acmaalu ummati umaday acmalyaalsho iya korkay lin bandhiki xasanuha xasanu lacmaal acmaalasiidiya wanaagsan wasayiuha sayi lacmaali acmaalasiidiya hun ya lin bandhiki fawajadtu heli taku yani waa kay may helay fi maxaasini acmaali acmaali ummati umaday acmalyaalkeeda wanaagyaalkooda dhahadyo may ka helay al adaa iya wasao yumaadul zuuliya ani ariigi jidkayalk zuuliya wawajadtu ma helay fi masaa masaawi acmaaliha acmaali ummati umaday camalyaalkeeda oho hun dhahadiyo may kahelay annukhaacata kaadiya kaheli takunu hiya nukaacadahadoosu fi lmasjidi misaaidatisadas laa tudfanu hiya nukaacadiyeede manduugaan rawaa muslimun hadii uriyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam eray curidat calaya acmaalu ummati umaday acmaalood iyo limbandhiki xasanuha xasanulacmaal iyo wasayiha sayi lacmaal acmaal firiya fayl firiya hum walin bandiki fawajadtu hadi ana fir firi may kahelay fi maxaasini acmaaliha acmaali ummati umaday acmaaliyaalkeeda wanaagyaalkooda dhaariyo may kahelay al adaa urungi wasakiya deheri yumaadu luzuulyaw ani dariigi jidkasi lakuzuuliyaw ay yuzaalu laywa yuzaalu luzuulyaw ani dariig oo wala jidka lakuzuuliyaw urunka waxyaalihii oo dadka dhibaayano oo shiidogi jidka yaalen oo kalsa iyo shiid daraadisanka dareer waasanyi iyo burinti dadhowlhayti iyo geerkii geerti dadhowlhaayay kadadbanaay meelosa oo kaliyo waxyaalahaas iyo ahay waliblakasarinbodo fadi lakadhismodo fadi walaalasay dhon la zuuri taasay may kumid ataaray rasuulka sala allahu alay wasalam umaday acmaaliya oo weliga u wanaagsan iya kumid ah dadka lang khaadimo jidka lang ladiif lang may bu ahaa wawajadtu fi masaa masaawi acmaaliha acmaali ummati umaday camaliyaalkeeda ho tahadiyo waa ka heli annukacata kaabiya ka heli takunu hiya nukacadaadaas fi lmasjidi masaajidka hadas masaajidka datisba hadas ama fi naaxiyati lmasjid masaajidka geeski ama fi baabi lmasjid dong nagadaasle masaajid ilbaabshay hadas laa tudfanu lundugan masaajidka marki lahagalaw iritalasurme lanlarago milaka kaastale yani iriti hoob lahagalaw masaajidka yani mal firiko taas oo kale iya nagadaas dembilay haye may taahay may walay xarim ah, lmasjid masaajidka xarimkiis dinyaalshay wala eh masaajidka le isku leh kalkun binaanka unti ad erka hoob duugdahaa araba leta duugdo finankan bato gobo gaabso hadugdaa laakin meli hadigdo kutarto mana mismelisaaisabatisba baakal intatay oo oh, kale no masuurta waayo misme inta naftiya si kusuurta waasa jal saade lankin juftiya yani waka gaamiskakaabdi oo kal lugaashay hoosisa kuruge markaasa hoos kalababada masalan khataro naftiya yani tankal misme may buaha yani wakay ha may bakatufay ha kaabdiya may weeley baakada weeley baakad baakad oo kal baakad masaajidi kobol dikaba marani meela kutufe tabe reed mana weli waktiga soonki meelos eelan badinya dhibka badan jermana misa kaabdi meelos tufaay mana baakad meelos fawogilangasargaliyo sagya danka sii daraaya yani saas way masaawi acmaal kalku misaajidka may lafaday la nadiifiyo la qurxiyo lambaahayi walwasaia ka galankala kubardo ma lagol mana jeebka kashibay wali galanka qoros hadi kal kootaba galanka hadii arfay arfay yani korshe kitaab korshe hawaama yuri xadiidka muslim imaamu muslim iyo wuri araabi alxadiis raabi xadiiska afaraad marwiyon wal weriyey canhu can abi darin layso abi darin ilkifaariy lakuri ana naasan dad yaqaalo naas maydeen ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo dahaba may tabeen ahludosoore maal qabeenki ehelkoodiya tabeen bilujuuri jaryaaliya la tabeen jamcu dasrin dasrin la jamiyey dosorka jami xaadis arbicin al jamcu dasrin dosorka jami ahludosoorka iya tabeen bilujuuri ajaryaalo walila aragaay iya la tabeen may waliyusaluna tukdaayan kama nusali sidoo na tukdaan oo kadan tukdaay وayasumوna hadin soomayan kama nasum sidan soomano soomaay وayataصadقوna sadagaysadaayeen reebsana dheeraad nooleeyin bifuduli amwaalihim maalyaalkooda ku badan ya sadagaysadaayan kalka salaadi jar soonki jar cibaado oo dadku dhambacmi ma salaada maybua cibaado dadku dhambacmi maasu kan fakiirka ee kan taajirka e kuli jingalaka balki balka shal hormarsantaas laakin waxyaala lakashal hormara may kumidaha sadagadaas oo kale yana dadka naadirin sadagada anu dhiibeen yan sunaadir bu koku cibaadada waa salaadiyo soonka oo kale yan badan masalan yusaluna tukadaayan dadkaasoy salaadinta kama nusali ka salaatina salaadan oo kale yan tukadaayan wayasuumuna soomayan kama nasumu ka soomina soonkan oo kale ya soomayan isku mida keena taas laakin wayatasadaguna sadagaysadaan bifuduli amwaali maaliyaalkooda faadilka eh dheer dheeraadka eh faadilin lijamciyayo fudulka jamciy faadil mufrad wa fudul jama bifuduli amwaali maalyaalkooda dheeraadka oo faadiliinta zaaidka kaasa sadagaysadayan unkokan kaasma gabno kaasan oo kahormaren asxaabu rasuul may dadedin dadaala xaqiiqin gabo camal salin kas guda fadi ay lako hormarnay lala argo yani waa kay tasaabug sameeyan ahay dhagsan dhagsan sakeerka dhagsamayen hadda fiidisa lin ununa jara dadkaasan oo ajar badadeen saweelan qaala nabiyuna may kagoolay awalaysa shanu shaanag mahane qad jacla allahu ilahay ini weelay lakum isinsiin weli ma siin weli mahane fasadakuna sadagaysadaasan bilima magasadagaysadaasan sin weli mahani sin weli may weley ina bikuli tasbihatin subxaan allahi kasta sadagatan sadag iya kasugnaati wakuli takbiratin waina bikuli takbiratin allah akbar kastana sadagatan sadagi kasugnaati wakuli taxmidatin alxamdulilah kastana sadagatan kasugnaati wakuli tahlilatin wabikuli tahlilatin tawxiid kasta laa ilaha ila lahu kastaan soo gadartona sadagatan sadag iya kasugnaati waamrun faraw bilmacrufi wanaagla faron sadagatan sadag waay wanaaga farti walalwali shareecad wanaag ahaanaka kasaaya wanaag fali sabadalay waay wanah wanahyun reebo an munkarin shaylinkira shareeca dhaadiya lakin kirawla reebon yana sadagaton lay waay yani wa fi bulci ahadikum ahadkin bulac shay dhaadis namay haatay sadagaton sadagiya haati yani almuraadu bi aljamaca laylamijeeda yana sadago naftiya sadagoa wa fi bulci ahadikum ahadkin bulac shay dhaadis namay haatay sadagaton haati gaal wasaabta melen ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ay yaati axaduma kookana seeday yaabua shahwatahu shahwat alahad ahadka shaawidiisa gududay in seeday shaawidiisa ya seeday axaduna ayaati axaduna ahadka analakooya seeday shahwatahu shaawidiisa an seeday way nafsi dijeelaysi wayakunu ngaaday lahu lilahadi ahadka lahantis miya fiha fi shahwatihi shahwadiis laadiya miya hadan ajrun ajran haaday way nafsi jeelaysa samey hadan ajrak wale yaabua qaala nabiy naomay kagoolay ara aytum in wara maabo lo walaca huwa rajulka digi aisha wadiyade fi xaraamin gabal xaarame dijiyo meel xaarame ilaahay xaram kuheli dijiyo ilahay kacaasiyo akana calayhi cala axadi axadka korshayma haado fane fiha fi wadciha shaawadaas dijiyosa fi lxaraami lidiji wisrun dembe ma haado fane hadii gabal xaarame diji dembe madeero fane ha nacam lay jawaabta sukuuti waay fakadalika taas oo kaliye ida walaca huwa axadka didijo ha shahwadi fi lxalaali halaalka dijiyo kana lahu lilaadi aadin sugnaade ajrun ajaran kusugnaade oo oh, gobol halaale dijiyon ajara kuhelew tawaama yuriy adisa muslimun imaamu muslim iyo wariyey addusoro bitaa saayalaare musalasati lisfdabis al amwaalu maaliyaalo iyo lere dusur jamc waaxiduhaa waaxid dusuri dusur waaxidkeeda dasrun dasrun waay alkamis alxadiis alkamis xadiiskii shanaad marwiyon wal weriyey hey ahay waa kay xadiiskii shanaad may la weriyey marwiyon anhu abi darin layso an abi darin alkuri radi alahu taala anhu qala abu dar may kagolay qala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkelian may ngaday laa taxqirana an xaqirtoy o an xaqirtoy abadarow min almacrufi wanaagshe habyaraate shayan shay an xaqirtooy walow an talqaa hadal kulumtee bahaate akaaka walaalka muslimka e biwajin wijo oo dalgin sii daysan baalkala kulumte wijo furfuron baalkala kulumte walaysa may macruufin yastoy wadada kheerka badantaa laa taxqirana yarin rasulka sala lahu alay salam oo of kasti khibaabka kasoodalalahay lalahadalahay laa taxkirana an yastay o in yastay maag yartay min almacrufi wanaaghaysay macruf may lere walalwali shareecada dhahday wanaag man kasaw wanaag haysay habiratay shayan shay in yasta maag yartay walow antalga antadalkulunte bahaate akaaka almuslima walaalka muslimka eho tawxiidka islahaykasanba hal lakulunte biwaji wiji halka lakulunte wajigaas oo baligin yani mumbatibin fistan wiji fistano oo mustabshirin bishaaraysan furfurn biwaji maykolkulunta wajigaas oo dariigin la furay yani sii daysano ay munbasibin fisano muntashirin faraxsan balkolkulunto oo walaalka marki lakulmaas wujidin kudadogtoy wijigo furfuran bakolakulma suubile walba macruufe rawaana yurey adis muslimun asadis alxadis sadis hadis lihaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qaal abu hurayra may ka goray qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam iska hadiski oo dhele kulu sulama ubniyaalo kasta sulamaadkaas oo min annaas dadka hesho ku haadeen aleyh ala lkuli kuligaas kolshay ahaati sadakatun sadai haati ubun kastoo bidinka kumide of kastan sheegay sadex boqol ilidun mafsil mafsal ini lay sadex boqol salaatu mia wa situna misala yani sadex boqol ilidun misal iyo of iba lay si kastana sadagilkufade wa alayhi sadakatun ahaati kula yawmin fi kuli yawmin maalin kas yoom kaas oo tadlucu shamsi dadaldaas fi fil yawmi kolku waxyaalaga sadagada badanyin may kumid aha tacdilu cadluka garsoorowka bayna sanayn lama dhahdiyo garsooraa sadakatun haati tacdil ficil mudaaraco sadlankasaw sadakatun abara gidaaljar kolka tacdil mubtada sadakatun sadamugta abar e tacdil ficil mudaaraba ficil mudaara mubtada managdasadee wal dhilaaliye lisabkun bilaa saabi a ficil oo la dhilaaliya oo wal saabi anan sabkun bilaa saabi dhilaaliyo wal dhilaaliya nan lahay walka dhilaaliya an tacdila i walba male tacdil lintiya may leray min baabi tasmacu bilmucayda kayru min an taraahu min may kumid ata baabka oo culmadu yani nuxaadir ahena jirto min baabi tacdil yani wa kanon tasmacu bilmucayda khayrun min an taraaw yani mucayda lanko may hay hanuun suuro doron ahay kalku magaashi hanuun daska binaanka nagafaafay lang ogda saasoo isku ahay mashhuur nagadey hanuun dadku dhanbo magaashi hanuun miyo kasalkaayo markaasa may larahe mucaydadan lisheega uso ay ayu marka mucaydaga argo ifaylahay se lang leyleey langa afooday merayha tasmacu bilmucayda khayru min an taraw mucayda dheegow shaylaysin khayr badan arinti araga lahaysi mana mucayda lang oo eedin khatarsan oo masurudan lahayno kolka aragtinya isuri dheeglay maahina aragtinyis anun dan makajarto ari mana anun sur surubiyin maka aragaaso ad arag laakin magaashe mashhuur kunagday dheegow kalay kagaabto ari mana kolka reed yani siyeedaha sia culamadi hadhaadeen tas min baabi tasmacu tacdilu reed tasmacu taasmay samcuka bilmucayda wahay samcuka dhegowka bilmucayda lanku mucaydilerawad dheg ya khayrun khayr badan min an taraaw inaad aragdakinku khayr badan kolkantiyalakaadi tacdil waliba ficil saas ered baabka salka dareeriy tacdilu cadluka leeg tacdilu cadluka garsoorowka bayna tnayni lama qof dhahdiyo ad garsooraas sadakatun kin haati lama qof ad dhahdiyo cadaalad samays sadaki kin haat lamada qof isnayn layladaba diigo doorado isgalaayan don halji sareed isku mid yaanyurado shal isgilaayan sareed isku mid yani iska dirto hoog iska dirto dambika koe masala yani iska dirto ki yani waka dugay rooy heleenkay rooy hoo beerta dhibaato sa cadaalila fage saarsaarto shareebto lambaan lama golkas galaana dhaadiyo gali sadagi kan yeelile wa tuciinu rajula wa icaanatuka adan kaalmayowka sabkun bilaa saabik sadila dares kaalmayowka arajula qofan kaalmayaas fi daabati daabati rajuli rajulka daabidis dahadiyanka kaalmayaas daabidiya korahay may sameeyas fatacmilu antaad humbaaraas hu rajulka naftis ba alayha ala daabati humbaaraas waayar waa makoro koro qaaday kaalidayn yani saarti hajisabta yani waa kay aysamtiyaalki walaalasay weelaano bilanta kuqabsadan falaansu meeta yani may buahansi lankan lang waayel ewu koro waaysanyi maahin lang koro usugan jeed hadam raasi oo yani iskagayli meelu ma eh kalkan yani ajnabi iyo saas oo kale ma eh kalkan lankan oo waayel gabalki koro waaysan qaaday saarti fatacmilu mbaarasahu rajulki bu mbaaras alayha ala daaba ku mbaaras o tarfacu antaada korweelaso lahu lirajuli rajulkan korweelas alayha ala daabati mataaca alaabtisan korweelas alaabto dhulkan yaali juwaankan ilagoba inti ilasaara kari mismay alaabtasa indiba kari indibtima sadakatun lay waay walkalimatu kalima kalimadaas adayibatu diibe kalimad diibe laa ilaha ila allahu oo kale kumide assalaamu calaykum akumide ad kalimad diibe badanta sakbaride mafaylahayn oo kale warsuga fay kalimad diibe le wlkalimatu kalimadaas oo aayibatu diiban sadakatun sadag wa wabikuli khadwatin tilaaba kasta iya kasugnaati sadakatun wabikuli yani jaarmajrukun kabar mukadame wabikuli khadwatin tilaabo kasta dhahdiya iya kasugnaati khadwadaas oo tamshi antaada socdaas ha khadwada yeede ilaa salaadan socdaas tilaabo kasta oda haafidikinka dheeraysa kutabtay antukoytay salaadan socdaas miso cilmi barado oo cilmagaas ilahi kadhawaadaas adbaradaas akisitiyan sadakatun wakiusugnatiyan watumid ladaa si hodhayla sabkon bilasaabi wa imaatatuka aduzuuliyowka aladaa wasaki qurunki qurunki kuli zuuliyaas mooski iyo ambiglibtarin bodaa zuuliyaas ani darigi jidkaheshe kuzuuliyaasono sadakatun wakinhaati jidkanga yani wa kay walwasaki kuzuuli ajarakin sadai sadagikin dararasalilay mutafaqun caleyh hadi leeri zuuliyo walacbiri mana hadi zuuliyo sadagalakuheli cagsi dabgadib hadhig kolka duuriyo mayabanaftoba hadhigdoon jidkiilay walba oo gasan gashinaa kubahoob idi jidkili hortisi hadhikaaso haskumootiyasidahaagadaas jidkili hakishibaas walba gurunge hungurigi hara reebti wasaqahay dhadhiigi kuli jidkili hakishibaason yana dembu markaas may zuuriyo dibajaraay hadertigin may nagdaas dada dhibahaysa kolka dembi kooye maana mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq waay sawaamay wuriyay hadiska muslimun imaamu muslim ilan wuri min riwaayati caisata radialahu taala canha qaalat caisha may kagoole ad isla xadiiska laylasii fasraay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam hubna abi balin sheega ay rasuulka may ka goolay inahu shaniye kuliga kulu insaanin qaala rasuul lahi sala lahu ala slam ilahi rasulka may golay inahu shaniye kuliga may la abuuray kulu insaanin qof kastiya la abuuri insaankaas oo min bani aadama aadam awlaadis kumid iya la abuuri calaa sitiina wa talaati miatin afsilin saddex boqol ilihidun hubnaad korsho a laka abuuri a hubnaasha intaasa iska tarkiibsanyin iya isku abuuriyin hubnaashay ahe rasuulka nin sheegay sala allahu alayhi wasalam walna da tira lageeli korno misada kiyaaso korno shishalbiyi korno mee wal sheegi waako waana maylan baahanyi laakin shukrisolakin kubaahanyi faman of ala gofki kabara huwa manka wiinayo allaha tacaala ilaahay wiinay allahu akbare waxamida huwa manka maxdiyo allaha tacaala ilahay maxdi alxamdu lilah wahalala huwa manka waxido allaha tacaala ilahay waxido laa ilaha ila allahu e wasabaxa huwa manka dahido allaha tacaala ilaahay dahido wastakfara huwa manka dhaafatin dalabo allaha taala ilaahay dhaafatin ku dalabo wacazala huwa manka dheerayo xajaran shiid dheerayo i wali eh can dariiqi naasi jidka ay dadka jidko hesho shiidku dheerayo shiidkiisu idiska dhisri oo kalsayo wasagaas jidkaas dheerayo dadkan haagoon nadiifiyo o shawkatan wacazala huwa manka fogaayo shawkatan dhurun fogaayo ahe an can dariiqi naasi le dadka jidkooda hesho dhurunta ku dheerayo oo dadkan khaadim oo jiskin aw cadaman wacazala huwa manki fogaayo cadaman laf fogaayo laftiisa lafaysadii fogaayo can dariigi naas jidki yani dariigood ku fogaay o amara huwa manka faro bimacruufin wanaag shareecad wanaag share kasaw faro o nahaa huwa manka reebo can munkari walalwali shareecad munkarlanka kasaw yani waa kay inkiroo reebo cadada ay sitiina wa talaata wa facala falo cadada sitiina liidunki wa talaata miya وaثaلaثi مia lihidon i sadidi boqol sadidi boqol i lihidonki tiradiyo na fa fainahu inama ina alinsana insaankasoy yumsi galbaysade yooma idin maalintaasiyo galbaysade walhaal kad zaxzaxa huwa abcada huwa insaankasoy fogaayay nafsahu nafsa insaan insaanka naftis ku dheera iyo galbaysade ani naari naarisya ku dheera galbaysade wa usoo naar meel dheer iyo galabta deere galbaysade asaagis kolkun saasuholasoy lakashagayo muslimiinta lankaadi masjidka lang yani waa kay intaas adkaar in lalakooyo yani ilahayna xuquugditis guduto xag bini aadamna wali gudu kors walisamey korsan kaalmayso taasu dhibkan internyelili asaabi alxadiiu saabi xadiiski toobaad marwiyun canhu can yani waa kay maylakuriyey can abi hurayrata way marwiyun canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu law may ka goolay man kada lankikala kala ila lmasjid misaajidkan kala masaajidkan kalahi atukudoan bahi misme dersin bahi mis muxaadari melkajeedan bahi khairan bahi man kada lanki kalaho ila lmasjid masaajidin tiken kala o raaxa huwa manka raawo ila lmasjid da masaajidka galabton bah kada tiraabo kada hiraab man kada lanki kalaho ila lmasjid o raaxa araab galabtiya bahiyan o raaxa araawo ila lmasjid ila waay xudifa min athani lidalaalati lawal caleyh acad allahu ilahay ma in diyaariyay law limaam mankaas ma in diyaariyay fi ljanati jina ma in diyaariyay nuzulan martakaadiyan diyaariya kulama inkasto gadaahuwa manka kalaho o raacahuwa manka raawo ya ilahay martagaadan diyaariya mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq waay annuzulu macnaahu nuzul martagaada le mlje algutu guti warisku risku wama wa nuzul ere yuhaya la diyaariya lilayfi martidad jeeli walalan diyaariya taasa nuzul e nuzulkaasa ilahay jimada ka diyaariya lili markasood injir maado misaayid milanka laho ama lanjir baad rees masaaidkan fayla kheer la kukasbaday makfiri lakela dambidhaaf lakela jar badan la gurbaysade mutafakun aleyk hadiskana mutafak annuzul yani algoto warizgu wamagi way yuhayahu amag lilayfi marta lan diyaariya asamin alcadisu samin marwiyo canhu can abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayra may ka gore qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gore ya nisa almuslimaat ila anto muslimaadka eho laa taxgirana an ay xagirnay jaratn soo diris ay xaqirnay lijaaratiha jaarat iljaarati jaaradi ade dirisidi ay xaqirnay walow kirtana shaatin riiba goobsha baada in xaqirnay mutafaqun caleyh hadisna mutafaq waay may rasuulka sala allahu alayhi wasalam may lakuiye qaala rasulkani qaala rasullahi sala allahu alay slam al bilaanta gaar ahaan lahadalhay ya nisaa almuslimaati giro muslimaatka eh ho laa taxqirana yani ay xaqirnay jaaratum too diris ay xaqirnay ay inyasnay lijaaratiha tiidiya dariska la e ayn yasnay walow firsana shaatin fiidokoob shabahaade walow walaya siyaasa firsana shaatin fiidokoob shabahaade walay siidoy mutafaqun aleyha diskana mutafaq wa oo mana ofkan dariske lamadan bilaante dariske too may dhii kortay walhaysa totona walanhaysa tan walhaysa tankal ay yasne walihaysa siidoy walow walaya siyaasa yani wal yar bahaade wal hatakuuslan ngurulin damacaane ngurulin guriyay sidaan hata haaden alilay walow firsana shaatin mut ma yeeley wal yarkaas dhiiba samay kahuma wal laanta kahum ana wal yar walbaadan walay dhiibad muttafaqun aley xadiiskana muttafaq meelkana xadiiska reeraay lang ma maskiin oo iditaha surumi ebersha ay naganay walow yani khubustooba sidoo kada meelkana xadiisaasa muttafaqun aley qaala aljawhariyo imaam jawhari may ka goolay lugo saaxiibu luga wa lugada aydan kalimad carbeed yani wali rakiig ee fasre qaala aljawhari imaam jawhari may ka goolay hal tirsan o tirsan may may larey min albacir bacir heshe haal ku ahaadi kalxaafiri goob oo min adaabati daaba heshe ku ahaadi firisk iyo nayo bakali iyo dameerka goobsho taas may lare xaafira lere gurbagna suna yani firsan firsan ya lere bacir bacir suna firsana lere kolkun firsanki oo bacir lang isticmaalo jiray laha qaaday irin alankuwali walo firsana shaati galkadaji ay mudaaf ilahi shaata shaatana firsan male kolka yani saasa lah ideeg ahaan la kalima kalimadoo lah ideegsade medo kale lang adeegsade alaabta lan kofka adeegdaas dasheega naso isticmaala oo kale kalkan yani alaabti wal oo kale waanadin midi lan kale le kalkan kalimada lan kale lahay wala adeegday medo kale laan adeegdi lankon lahayn lang adeeg saaso yani wa kay muahay isticaari leray qala ljawhariy imam ljawhari may ka goolay alfirsanu macnaahu mayba alfirsanu min albaciri alfirsanu koob min albaciri haalku ahaadi firsan kal xaafiri koob oo kale midey min adaaba daabadkiis koob xaafir iya lere gelna sirtan ya lere lamadi obo lugaasho lel kaafiyo gel kaafiyo sirtan lere maye daabadana yeena may lere haatira lere qaala may kugaaljawariyo may kagole warubama may ba la arage ustucira ini laha edeegdo la arage huwa firsanki fishaati rilang edeegdo la arage firsanki oo geel lahay kaab geel hayti ye irin lang edeegdi irin kaab leh ha may la waaha laftaas yaro idaas yaro usa taase idaasna hilib taase maka jar matalan hilib taase ado hilib wine qiima le oo manaafic le makajar kalku wal yar bahaaden walyar ala sabiil gaaya lay wal yar bahaaden waljibka walaali walsidoy lay ataasi aladis taasi adiskisa kalad marwiyun canhu can abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra may balakuriyey abi hurayra asaas alxadiu saasi an abi hurayra maka usiya kakunakudaay qaala abu hurayra may kago qaala nabiy nao may kagole an nabiy sala allahu alayه wasalam qaala nabiy nao may gole alimaanu imaamka bilcun wa sabcuuna todobaatin i dhowr waay aw bilcun wa situna lidun i dhowr waay shucbatan min shucbatin khaslad eh imanka mayibsamer rasulka sala lahu alay salam todobaatan i dhor dilac may larey dubani jana doon min talaata ilaa tisca yani istedilku bilaa ilaa sagaal ya dilc lare wa shucbatuno ah, alkitcatu gabalay wa kolka alimaanu bilcun wa sabcun todobaati dhor waay aw bilcun wa situna lidun i dhor waay shucbatan min shucbatin khaslad eh faaflaluha aflal yani faaflaluha aflalu shucari shucabtaasay tan anfalla badan shucabtaas oo todobaatan iyo yani hidun iyo n dhoorka o mise todobaati doorka shucabtaas tan anfalla badan shucbatan min fa faafdaluha afdal shucabi shacbiyaalkaas ama qaybiyaalkaasay tan anfalla badan markan horeysa gool laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu lakagool laa ilaha ila kalmajar ila allahu ilahi maayo tan lamaad waadnaaha an dhatakjaran badinin koruntan goosay tagobay waadnaaha adna shucabi ma yani waka mism eh afdalha afdal lkhisaali er kortadifa aswaadnaha adna alkhisaali ad shacabtaas a bimacnaa asl bimacna alqidca eh l fa afdalha afdal lkhisaali kisaalasaysan anfal badan khasliyaalkas todobati dhoorka eh qawl laa ilaha ila allahu waadnaha adna alkhisaali kasliyaalkaas oo todobati dhoorka tan inka hoosayton ay eh, aqaluha sawaaban inaabat ladaa qurunki wasaqi qurunti la duuliyo cani darigi jidashalka duuliyo walxayaa sariigna yen shucbat waay min aliman todobaatilitaas todobaati doorkasa kumidasiyen haya walxayaa sariigda xishoodka oo lanka xishoodo xishood lahaas shucbatun khaslad oo min aliman imanka kubar kubacla waay mutafaqun aleyh hadisna mutafaq waay kolku yani saas darteed culamada meeraayena oo marki oo guruntada suuriyaaso jidka misashiidka kubiraaso islaanki dadadaas ama siyani waa kay walaa meelka teegiraas laa ilaha ila allahu nolka dare saasare silon lakoy yani imanka kasbiyaalsaytin saraysitin hoosaysi marki gurintaasa gaalas laa ilaha ila lah afka ku eraas sogmayla koyti tinka saraysay oo qawl laa ilaha ila lah ablalkahays itinka hoosaysi sarafeentiala koyti carabtan badana may ba isticmaalaena shaygan marki onayo awulkii aakirkan onku sheegayan awulkii aakir kaan kalen lajarangumanaris kolka laa ilaha ila lahu tankawinay toob lakoytay tinka hoosaysin lakoyti adoo yawi lakoyti oo kale ajar badan habeelkoasr iska tarakaasasunusaasara mutafakun aleyh adisana mutafak way albilcu bilac maylere min alaaa sidilku bilaw ilaa tisca tira oo oh, sidilku bilaw ilaa sagaal dhac ya bilac lere bikasrilbaaiylai bil bilcu ler wakad tuftaxu balcu leron isku dhikor wakad tuftaxu lba baadila fatiyo diyaas way oo oh, tuf balcu leron isku dhikort laakin bilco mashhure washucbatu macnaahu alkidcatu gablo alcaashir alxadiiu alcaashir xadiiskii tumanaas marwiy anhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu ala slam qaala rasulka may gor baynama wakta rajulun rajulka yamshi socdaw bidariiin si dariiin jidkasooda ya istada may darsaday aleyh ala rajul rajulki korshay alabasho on iya korshay ka darsaday eedan oomi fawajada huwa rajulki helay biran eel ya meelo ka helay fanazala degay fiha fi lbir eelki daadisa ka degi fashariba dhami uma kharaja huwa rajulka iskubahay fa idan iska marki marki binaanka kooyb kalbun eygo ba yalhaso laleefe yani wa kay taas carab raariye de carab raariye hadu carab dhawday carab raariye e yukriu lisaanaho carabsiye habiye mudariban ha isdoan dhawa lishidat lcadashi on daraajid walikagaw alalagye li carabsiye biye carabsiye walay macruf a joclke hadanta marki de walyaroo dareer hadi masabaasa wela jocalkebitilera kolka yani wa kay masalan eygo bacan rebsey ya dhagdhagraaje yalhadu fa isla marki ma hekadiyey idaa bujaayo kalbon eygo ba yalhadu carab laadiye carabka ba la laadiyahay carabka ba yani waa kadhagaajiyahay yaakulu huwa kalbigi amay laleetay astara wajhul arladi iya laleetay arada korshe gooyanki e iya laleetay meeliba min alcadashi wa min cadli lcadash on daraajiya meeli lideri yaakulu huwa kalbigi amay astara wajhul arlad arada korshe oo gooyanki e astara may arlada gooy yaakulu laleetay amay astara wajhul arladi iya laleetay ame min alcabashi min ajli lcabashi on daraadis faqaala rajul rajulki may ka goolay lawalaayagdhaarday qad balaga may deeray hada lkalba eygan kan may deeray min alcabashi on haalku mid aye mislu ladi ki oo kalba deeray maayo kana huwa ladiga de kad balaga huwa kana huwa ladiga haaday kad balaga huwa ladiki deeray halmin yani deeri wali onkian hooday gabi kudaronga kan usuna deeray maa eygan usun kolan oo miya maayo dambihan darawna maleesay sari fakala rajul rajulka maysaray fi nafsi ilahi si isdhaaflaaye lawalahi akadhaarda kadhaaf iga dhabahanga falaga deeri hada lkalba eygan kan isul min alcadashi on halkumidey misl ladi ki oo kaliya deeri kana huwa ladiga haaday kad balaga huwa ladi ki deeri haadi min yani deeri wal yani deeri eygan ma deeray maayo seri bes isla markii bas fanazala huwa rajulki degay albira elka ka degi famala'a huwa rajulki abu kufa kufa rajuli rajulki iskaalsa sheebiya kubuy of oo kakana dhabi iskaalsa bimareebaso wal kakano bigabi kufero of kaasa biya kubuy walaka daraw male ma ambiyo kubuy uma amsaka gobodi yani wa kaysaas uma amsaka rajul rajulki gobodi hu alkufa kufiya bisi bifami afshiyaka gobodi hadakaka gobodo male biyogya kubuy afkaka gobtidi akori sunsaasa kori binaanku hataa radiya huwa rajulka inti akukoro elka kukor binaanku kukoy fasaga huwa rajulki waraabi hadal meelonka shibaw dareemale alkalba eygi afkan goboda eygiya waraabi fashakr allahu ilahay na injaazi yani lah lirajuli rajulki anjaazi faafara ilahay dhaafay lah lirajuli rajulki an dhaafi fashakr allahu ilahay sugriya ingmaxdi mana lah lirajuli rajulka ilahay ingmaxdiya abaal badan iya ilahaysi yani waa ka injaazin badan faafara ilahay dhaafay lah lirajuli rajulki dambigi ilahay ilahay sidaasa ka dhaafi wa kalkun durogul kheer ini badanyala kutusiyahay kheerka durogdis eedan badanta xayawaanku hataa dherjiidiya ajarkoraas gaalo saabto warsa dheermeere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo hadi saasata eygin lanka bisiye waana saas dembisheeda kadhaafi may wa ina lanaa una nin sugnaaday fi lbahaaimi fi sakyi lbahaaimi miya ajran ajar nin sugnaaday baaimta nin waraabinoohan gurusiina ajar ku helaane faqala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemerena bahaaim laydo ma eh fi kuli kabidin beerka sabatin ooyo nafka jarka ajran wahaadiyer mana walba nafley eho beerba leh oo yani waa kay beer dhooyanbaka jar beerka hoob lanka dhimid injige laakin gooyintiisa gooyi fi kuli kabidin beerkas kabid kaasoo rabatin gooyin kasta dhatisa kasugnaadi ajrun ajar kasugnaadi mama walba nafley adasiid ajar ajaray kuelaasoo muttafaqun caleyh xadiiskana muttafaq wa wa fi riwaayatin riwaaya lilbukhaariyi riwaaya bukhaari kasugnaati fashakara allahu ilahay yani waa kay lankin shukri ama fashakara lah yani waa kay taas wa fashakara allahu ilahay shukriye lahu liman mankilah lirajul rajulka ilahi sugri faafara ilahay dhaafa lah lirajul rajulka ilahi dhaafa faadkala huwa ala geliyayu rajulka aljanata jini geliya riwaaya kale saasa kasugnaa wafi riwaayatin lahuma lilbukaari wamuslim riwaaya bukaari muslim usugnaatin baynama waktas kalbun e yudifu wareegow dawaafa wareegow birakiyatin el wareegow arakiya albiru elwa birakiyatin wahuwa albiru sifas elko wareegow dadkaada tegay yaktul ini digo alkalba dilo alcabashu on dilo basigi id waktigaasa ras may aragdey hukalbagi bakiyon to baki e ani aniyatun wa to zanile aya e aragdi min bakaya bani israail reer banu israail zaniliyaalshe to kumid aya eygas aragdi fanazaca siibtay muuqahaa hufshe hufshe oo luganka jarya siibtay oo kakanaaya siibtay fas fastakat waraab dalabtay fastakat waraabiday lahu lilkalbi aydiyan waraab dalabtay bihi bilmuqiyan waraa dalabti fasaqad waraabideey alkalba fagufira laha lisaniya sanilati walandalaha lilbagiya bagidi walan dhaafi bi bisabab lkalbi bisababi saqi lkalbi eygi waraabiyawsha sawshelaka dhaafyalidi kalka dorokol khayr ini badin xaywaanko lan kaalmay hata ajarkaasu felaha ladusiya wa fi riwaayatin lahuma baynama wakta kalbun ey yudifu yaduru wareegaw birakiyatin el wareegaw hawla albiri wa hawla rakiyatin yani maylatan ajul almoko alkuf wayudifun yaduri wareege hawla rakiyati wahiya rakiya maylare albiru tawsari yadiko baynama kalbun yudifu wareego birakiyatin bixo yani hawla raki birakiyatin eelko wareego dadi kaada sigay yaqtulu ini dilo alkalba eygi alcabashu on dilo bastigi id waktigaasa ra'ad may aragday yani wa kay ho ra'ad may aragday alkalba eygiya bakiyun toosanile ya aragdi bakilaaso min bakaya bani israail heer banu israail bakiyaadso kumide bakiya facil aniyao o bakayan jamch bakayaadkaaso min bakaya bani israail heer banu israail yani zanilooyiyaalso so kumide o zaniley hayte humatrgsagasaas taasa aragdi fanazacat naxariisaka dhiiday eygansada xaywaankansada qoomunaysartay koy naxariisaysan fanazacat siibtay muuqahaa yani muuqshea siibti kufshawa siibti almuuqo alkuf ugshawasiibti fas yani fastagat waraab dalabti fastagat hiya yeedi waraab dalabtay law lilkalbi eygiya bibil muuqink waraab dalabti mana muuqiya eelka lagali biyoonka dartihan obasiisriya waraab fagufira laha lizaniya lilbagiyi bagidya landhaafi bi bisababi sakiy lkalbi bihi bisababi sakiy lkalbi eygi waraabinti sababkeediya dambishanka dhaafi eygi as waraabide dherjidi xayawaankaas len xayawaankaas oy nafley allahu kalaqahu ilaahiya abuuri alihi aburi kalkun hoobada yani xaywaankiisa aburi adag naxariis ilahay ki naxariise yani waa kay raxmad ilaahay mafirlkeli waa kay taas kalun firagol kheer ini badan yi ya xadiidka tusiye almooqu macnaahu alkufu kufu wayudiifu macnaahu yaduru wareegow hawla rakiyatin eelko dhimiyaalshe wareegow ey wahiya rakiyadana macnaahu albiru eelwa alxadiid alxaadi cashar xadiidka tumi koowaad marwiyon canhu can abi hurayrata le abi hurayr mayl kuri yani nabi sala allahu alay slam qaala nabiy na may kagoolayla walaayakdhaarday kad ra-aytu maergay rajulan rajul yarg rajulkaasoo yatakalabu huwa rajulka godgodoomo fi ljana jilalka godgodoomo fi shajaratin bisababi shajaratin geedo saba shajilanka godgodoomo melifad jinal kuseedo shajaradaasoo gadaca rajulka gooyaha shajaradeede min zahri dariigi gooy kugooy jidkana gooy kaanat hiya shajarada haada jartay suditi dhibaata almuslimiina muslimiinta dhibaata haada jarti intaasa jinad angali waay soo mishe rawaamay wuriy adka mslim mslim iya wuri ay an alaabi yani nabi sala lahu alay salam qaala nabiy law may ka golay lawalahi akdhaarade kad ra-aytu arag yari rasuulka rajulan rajul yarg laylat lisra layladi lidelmiaye oo janadi naartodhahaitusiyaayma aragay rajulka oo godgodoomay rasuulka rajulan rajul yarg yatakalabu godgodoomayo inigi fadan baaw filjana janada hatiye beerta janada dhahdiy isku dadareerayo isku wari wareega fi shajaratin waa bijanada waka galime baab sayid manaa sababiya lahe bimana bishajarati oo xadidka kalmahay dakalat imraatu naagdoya galay naara gali fi hiratin bisababi hiratin ahay yaanyurto sababshe yaanyurto cadaabtiya sababshe yaanyurto yahunguri ka dili yahaaji ka dili ya naaran gali lahe naagdo kalkun kawnasun geedko dheeray kakun fiitan bimacnaa maybua ahay ba oo sababiya kadhikan lakad ra-aytu rajulan yatakalabu fi ljana janad godgodoomaray fi shajaratin bisababi shajaratin geedo saba shajarakaduno shajaradaas oo kadacra jilka gooyaha shajaro min dahri lbayti min dahri arigi jidka dhinis jidka yani ertisko jidka ertis manaa jidka kagooyle min dahri suzaile min dahri arigi mina arigi jidka gooy jidka korshe geedoya ya laanto yaali lama meel mar duraaso dhibaat shajaradaasoo oo hiya shajaradaate tuudihiya shajarada si dhibaataasi almuslimiina dhibaasi mana muslimiinta geedal dhibtay gooy ka gooy sari gooy ma ini ka garyaliley mana kalku kheyr ini badinyi wadada khayraadka lakasameya ini badinyi hadiisku siye wal alla waliba wanaag ho kheyr ba e usku samayla yarin arfay may waray kitoobi ho yojimada kagala ushigi sawa ma yure adedka muslimo wal alla wali humaate yeen walba humaate ho yani masiya humaate yarin arta kudheerawna may waray kan adafiya saas nafiya melumkijey sudiko sawa ma yure adedka muslimo muslim ya adedkuli wa fi riwaayatin mara rajulu rajulka iya maray biasni biusni shajaratin geedo yani laanti laangurmedeed iya mari adl mara rajulu wa fi riwaayati mara rajul oo hada ayab yureyla yuriye ay qaala nabiy may ka gore mara rajul rajulka iya mari biusni shajaratin geedo geed gurmeedo iya mari biusni shajaratin geedo gurme iya mari calaa dahri dariigin calaa dariigin darii korshayka yaala geedo geed gurmeed iya mari mara rajulu ma maray biusni shajaratin geedo laantiya iya mari geedo laantiya iya mari calaa bahri dariigin calaa dariigin jid korshay ka yaal fagala rajulu rajulki mere walahi akadhaarday la unaxiyana ana ana dheerayay oo dheerayay dheerayay hada algusna laantintan e eh, dheerayay ha can lmuslimiina muslimiinta soo ku dheeraye laa yu'dii ay dhibne gusnogon kan eh, laa yu'dii huwa gusnogon ay dhibne hum almuslimiina ay dhibne ahe sar mana fa udkila marki dem rajulki walgeliyeed aljanata jina lageliy a bisababiha gedi dheera sababke khidmat lmuslimiin muslimiinta lan kaalmay lan khidmeeyo salad edin latin adiski walahi la unaxiyana dheerayay dheeraya hada lhusna laantan tan ani muslimiina muslimiinta dhiba isku dheeraye tan gooyo wali masaalan gaadi gooy laa yu'dii huwa husmagun ay dhibne hum almuslimiina muslimiinta ay dhibne yani fa udkila huwa rajulki deed walgeli marki dem fa bisababi dalika wa odakila rajul rajulki lageliy aljanata jana geliy wa fi riwaayati lahuma lilbukaari muslim riwaaya muslim bukaari sugnaa baynama wakta rajulun rajulka yamshi socdaw bidariigin fi dariigin jiddatis ka socdaw yo wajada huwa rajulka ma heray ha husna shawkin laandhurumeedo yahri husna shawkin laandhurumeedo yahri cala dariigi jidka korsheeya ka heri fa akara huwa rajulki akiray hu alhusna laanti oo gurmeedahaysiye akiray dheeray mana ay jitiya ku dheeray akiri akiri dheeray lay faakara rajul rajulka gedaalan dhikay hu alhusna laantiya akiray gedaalan dhiki oo dabki dhiwo dabkimeeldibaasi laabay dhinikalanjiifi gooy fashakara allahu ilahi an shukri law lirajuli rajulka ilahi injaazi faafara ilahi dhaafay law lirajuli rajulki an dhaafa afara hu ana dhaafay law lirajuli an dhaafay alxadisu thani cashar hadiski tumi lamaad marwiy ana nabi hureyr abi hurayr lamayl kuriye radialahu taala an qala abu hurayr may kore kala rasuul lahi sala allahu alay salam may kore man kofal kofkita walla huwa manka weysaysado fa axsana huwa manka wanaajiyo alwudua weysad wanaajiyo lang alilanki weysaysado weysadna qurxiyo weysad wanaajintiyo maylelamijeede ini biyo israaflan kasamayne lambadeedine wali kiifalan layka weysaysa sadana sede sede weysada deersin akmalka helo sed sede asanshasa uma ataa huwa manka seedo aljumcata jumcadii seed meel maalka madulka tukadahaysa masaajidki fastamaca huwa manka aljumcata faataahuma seedo aljumcata maala ljumcati jumada boos ee masaajidka seed fastamaca huwa manka dhugunsado kadiibka khudbadiis dhugunsado waansata dheg raariyo walban samayne dhugunsado dhegi raari macnaa shekasiyam ismakasne waana kasofayle gufira lahu liman mankaas yalan dhaafe maa bayna baynama mankaas lam dhatiyo i wa bayna aljumca jumcada lam walihaadi yalan dhaafe iwa ziyaadatu talaatati ayaami yani waa kay ufira ziyaadatu talaatati ayaami yoomyaalo sade ziyaadadoodan walan dhaafe toman ber waay mana toman ber iya dunuubtis la dhaafe wa ufira lahu limanmanka yalan dhaafe maag yalan dhaafe istaqara huwa maaga sugnaaday baynahu bayna man wa bayna aljumcati jumadaas horo dhaadi o sugnaadi wa meelana jumada sadroog bilaa jumada kale lamdhasho wali dunuube yalan dhaafe iwa ziyaadatu talaatati waziyaadata na kordhooni jarte ma hadila kordhaw markaas waaltua almaciwa waziyaadata halaatat ayaami wamaca ziyaadati halaatat ayaami yoom yaali sade ziyaadadionalalaga sade ber ziyaadadion walangadare wa ziyaadata la kordhoo waziyaadata halaatat ayaami kufira lahu walan dhaafe maageena dhaafe bayna wa bayn aljuma iyo waziyaadatu hooblagodon maatasalkadafenfaacilkufira yani waziyaadatu halaatat ayaami yoom yaali sade ziyaadadoodon walan dhaafe a hadila kordhoon waaltua almaciw waziyaadata alaatat ayaam maca ziyaadati alaatat ayaam yoomyaalisa e ziyaadintooda dalalgal haye jumcadii khudbadii saasan faylatldugunsugose faydada ajarkaasalakale hadii leero masalan wal dhaafe us iyo jumcadan wali jumcada hor jart lamnati ola dhaafe jumcadii horba jarte dambishe walka dhaafe tasge waa jumo maldir hadi geekan kubilaaw bare i bare dem geeshe kal geeshe inta jumada lakudeera intaasala dhaafe ley adin hadila geeka roog wahi asbuucn ba madhimay dembi shela dhaafe sadeed manaha dembi weli madhine bilayba yani may lalajeeda gofkan kan e ilahay may kuhumbaare yani dhoore ilahay a isma fiye wal alwali dunuube jimaalun suubi bad ilahay kureebe mana dhaafo kusaasri waman masa lan kitaabdo samadi dhadiya shiid lan kitaab fakad xaqiigi dhab ahaan lagaahua manka laaki sameeyo ey ataalakooy bilagwi shay laakey lakooy wartakabahu lagwi kororfadi walayaca bidalika fadl jumca jumadi fadlishan halaykan usigaila sameey wala tataabadi maha halayariday mana mataabado korta yani ahi ahi shiidki iyo yani ah. wa kay walilamid waktigaasay rasuulka sala allahu alayhi wasalam masjidkay may haay masaaid oonayo oo firashayba shiid yar yar shiida ka firashia masaaidkaa marki la sajido masaaid shiida ka firashia hoobad is reebta daraadiya jaa yar yar intilaaqaadi yar kayushebi kolka shiidka waabayaali meeliyeede shiidka lan kitaabad waabo xaqiiqadahay laakin intaad shiid miyaal matalan eed maylelmjeed wal al wali haadan walan taaban shiid hadda boos yaale wa yani waata masalan shaygan oo mobel walhanile oo kale masalan taasa waman masalan kitaabudo alhasa si taabudo mobel walaa taabudo fakad laalai samey taabuto s waktigaas cibaadin rog s sirtolan baahdi mana ma yani hadi kayliisido meel walaa kada taabuto misawel siridele erto sida hada dalinyarta badi walasafisadaara khudbadi dhan ibra jumadi dhan falilidi ibra kobaas waman masalan kitaabudo alhasa si taabudo si taabudo mis isbu taabudo misma yani mobel taabudo walaas fakad laga fakad hakigi dhabahan laga huwa mankaas laaki samey tawama yure adisna muslim muslim ya wuri wali hooleka wada fadi oob khudbadaas sugun sidaas meelo suligolan baani wala ang lijeedada ay maqsadka dhan wala khadiifkas wala akriya besa dhugunsa macnaagaasna ka camal falla dhowti khudbad wala nadikin akriyahay wacdo asbuucan dhanku moodol faday kalkun dhugunsutolin fad tawama yure adiska muslimun athalita cashara xadiiski tuman i sadahaad canhu can abi hurairata radiallahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulku may ka golay ida tawala alcabd odoon hadii weysaysad cabdigaas almuslimu odoon muslim hadii weysaysad aw ilmuminu ida tawala almuminu lang mumin hadii weysaysado fakatala huwa muminki dhigo wajhu waja lmumini muminka wajise dhigo haraja may bayni waji waji lmumin muminka wajiseysa may kubahay kulu kadiyatin gef kas iya bahe nadara huwa muminka fiiriya ilaya ila lkadiyati gef kaas fiiri bicayni ayni lmumin muminka ilis kafuri kafiri maca lmaayi biyo macaisho labahaaya o maca akiri kadrin maay iyo tifugdooda tan damboyt maasha labahaaya fa idaa gasala alcabd odoonkii muslimka hayrti yaday lamisganyaadi kharaja may bay min yaday yaday cabdilmuslim odoonka muslimka lamadis ganyaadayso may kubahayana kulu kadiyati kadiya kasta jefkas iya bahaas kana huwa cabdiga haaday kana kana shanu shaniga haaday le badashat ini goboti haasi ha kadiyadaas yadaw lamisganyaa gobodeen mac lmaay biyo macsoola bahayan o maca aakiri qadri lmaay biyo fitifigdooda aakirkood macsoola bahayan fa idaa gasala alcabdu adoonka adi rijley dhigoon karaja may bahase kulu kadiyatin gedkaf gedkafsiya bahaas kadiyadaas oo mashad socdeen ha kadiyadiade socdeen oo rijlaa labisugaas ku socdeen maca lmaay biyo macsoola bahayan o maca aakiri qadri lmaay biyo fitifigdooda aakirkooda macsoola bahayan hataa yakruja huwa cabdiga inti kubahaw naqiyan haal aki saafe min adunub dembi saafe kay kubahaw sawa muslim fadiladaasa weysada midas ida tawala alcabd lmuslim aw ilmumin sakraawil aw ilmumin mumin hadii weysaysado waysa gudugalo ida tawala ida sharaca fi lwudu wayse hadii gudugalo weysaysaday dhama mee gudugaliyo hadi fakasala tabilaawa fakasala huwa cabdigi dhigo waja wujishay dhigo wujig melagtargali dhigo kharaja may bahaana min waji wajlaab odoonkaas wujishayshe may kubahaase kulu khabiyatin dis kastiya bahaasa nadara huwa cabdiga firiya ileya ila lkhabiya kadidi ada firiya bicaynihi cayni lcabdi odoonki liska firi macalmaay biyo macashola bahaasa dunuubtiyade aw maca aakhiri qadri maay biyoti fogdood aakhirkood macashola bahas fadladaasa lasa fayid faida kasala huwa cabdigi hadi dhigo yaday yaday lcabd odoonki lamisganyaas igon kharaja may bahayana min yaday yaday lcabd odoonk lamisganyaasayso kulo kadiyatin gaskas yaka bahaasa kadidaas oo kaana lcabd odoonkaas kaana shanu shaniga haaday dheh badashat ini goboti ha kadidi ade yadahu lamisganyaas maca lmaay biyo macasoona bahan maa aakiri qadarin maay biyo tifugdor aakirkood macagoodina bahan fa idaa gasala alcabdu don hadi dhigo rijlay rijlay lcabdi dhig kharajat may bahaase kulu khadiyatin jid kastiya bahaaso mashar socdeeno ha khadiidiede rijlaalamiswaad ku dareensadeen maca biyo macasoona bahan o maca aakiri qadarin maay biyo tifugdood aakirkood macasoona bahaayan hataa yakruja huwa abdilinti kubahayo nabiyan halaykii saafe min adunuubi dembiyaalo saafe kubahaw sawaama yura adis muslim ngawri alxadis raabi cashar hadidka kumiya farad marwiyn anhu an abi hurayra an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay yani asalawaat lkamsu shanta salaado waljumcatu juma ila ljumca juma laku deeraaw waramadan ramadan laku bilaaw ilaa ramadaanka laku deeraaw mukafiraatun hani dhaafayan waaylimaagya dhaafayan istakara huwa maaga sugnaaday baynahuna bayna almadkuraati madkuraatun dhahdiyo sugnaaday emew laakin shardo ida jatunibat lkabaa'iru dembiyaalku wiin hadi laku fogaado lakureerado sawaama yurey xadiidka muslimun imaam muslim raimahlah y qala an rasuuli lahi sala lahu ala salam il guriye qala rasulkaol asalawaatu salaadoyin salawaadkaasoo alhamsu shanta salaadood eh waljumcatu jumco ila ljumca jumco lakudeeraaw waramadan ramadan lakubilaaw ilaa ramadana lakudeeraaw mukafiraatun hani asturaayan waay limaama ladigii asturaayan istaqara sugnaaday baynahuna bayn almadkuraati madkuraatkan dhahdiyo sugnaaday jumado jumado dhahdiyo wali sugnaaday dembe salaatin salaatin dhahdiyo dembe wali sugnaaday ramadaanka in ramadaanka dhasi dembi wal isugnaadi intaasa tirtiraaya mukafiraatun hani dhaafayan limaadiya dhaafayan istakara wamaag sugnaaday baynahuna bayn almadkuraat madkuraatkan dhaadiya sugnaaday shardi lakiri laakin meri rasuulka sala allahu alay salam ida jutuniba silkabairu dembiyaalku wiin hadi lagu fogaado hani sakaairti wal dhaafe kalkun dembiga lama geedkune sakaairi kabair han sakaairtu han wal dhaafe lilay han kabaairta taubin ba hadaayan hadi kabaairta lagu fogaado amantoda dhaafo markaas ida jutuniba silkabairu dembiyaalku wiin hadi lagu fogaado rawa ma yuri adisana mslim imam mslim ya wuri